بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله الوقف وهذا الباب ليس من أبواب النحو نحو أبوابتيسا كمid maaha baabkani halkan sheekhu kaga waramaya laakiin faa'iidadan buu sii dhamaystiraya maadaama wixii lagu joogsado kelmadii lagu joogsanayo qaabkii lagu joogsan lahaa baabun ay haadaakani baabun baab weeyi alwaqfu istaag fil afsaxi sida fasaxada badan xaalada uu ku sugan yahay calaa naxwi raxmatin raxmatin iyo wixii lamida lagu joogsado bilhaayi ay kaainun bilhaayi ha buu ku sugnaaday wa calaa naxwi muslimaatin muslimaatin iyo wixii lamida lagu joogsado bitaayi kaainun bitai ta ayuu ku sugnaaday waqfigu sida saxiixaa haddee shay mufrada lagu joogsanayo ismigu uu mufrad yahay waxaa loogu joogsadaa ha laga dhigaa tada ha loo bedelaa raxma baa la hadii uu yahay eh, jamc ama uu yahay shibhuljamc waa jamc ama waa shibhuljamc waxaa la samaynayaa tabaa kaana lagu joogsadaa muslimaat baa la idaa wqifa marka la joogsado buu yihi sheekhu lafdi marka lagu joogsado lafdigaasoo fii dhexdiisa taawu taaniiti ay ku sugan tahay fandur xaaladaa eeg ha soconuna horta bal wax iska eeg fain kaanad haddii ay tahay hiya taadu saakinatan mid reeban haddii ay tahay lam tatahayar isbedeli mayso hadday tahay mid saakina oo reeban waxba iskama bedeleyso wadalika tusaale naxu qaamat way kacday waqacadad way fadhiisatay iyo wxlimid eega qaamat wax iska bedelaya ma jiro qacadadna sidaas aanasa wain kaanad haddii ay tahay taada mutaxarikatan mid xarakaysan haddii ay tahayna fandur eeg fa ima an takuuna alkelimatu kelimadu inay tahay jamcan jamc inay tahay bil alifi wa taa i lagu jamciyey eeg taadu hadday taa utaanis tahay oo saakina ay tahay sideedun bay ahaanaysaa qaamat qacadad hadday laakiin taadii ay tahay mid mutaxariko kelmadaad sii eegeysaa inay tahay jamc lagu jamciyey jamcu billi wata waa jamcu maanusaalim iyo inayna ahayn labadaa mid bay noqon fain lam takun haddii ayna ahayn kadalika sidaa oo jamc haddii ayna ahayn kelmadu fal afdalu sida fadliga badan li alwafu waa istaag biibdaalihaa bedelideeda loogu joogsado haan ha loo bedelo tadiiba ha loo bedelaya in ha loo bedelo ayaa ah afdal taqulu waxaad odhanaysaa haadihi tani raxma saw raxmatun mayahan tadana soo mutaxarika mayahan mufrad ba mise waa saw mufrad ma maxaa afsaxa intaadi loo bedelo raxmah baa la odhanaya wa haadihi tani shajarah waa geed shajaratun somayn shajarah baa logu joogsanaya wa bacduhum barhkood yaqifu waa ku waqfiyaa bitaytaaba ku waqfiyaaba raxmat biska dhada ya shajarat biska dhada waqad waqafa way waqfiyeen bacdu sabcati toddobada barhkood fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ina raxmatallaahi qariibun min almuxsiniin naxariista ilaahay waxay u dhowdahay dadka muxsiniinta iyo ina shajarata zaqumi geednaareed bitata bay ku waqfiyeen oo maxay dhahdeen raxmat iyo shajarat bay dhahdeen dee waqfiga asbaabta keentaa mid waa ikhtiyaari mid waa idiraari mid waa ikhtibaari de meelahaasa lagu bartaa kutubta tajwiidka waa yahay bitata bay ku waqfiyeen oo maxay dhahdeen ina raxmat iyo ina shajarat bay dhahdeen way ku joogsadeen wasmica waxaa laga maqlay bacduhum bedhkood waxaa laga maqlay yaquulu isagoo la bacdigu yaa ahla suurati baqarat suuratu baqara kuwa ehelka ahow dadkii suuratu baqara yaqaanayo fa qaala waxay yidhahdeen man dad barhkood samicahu maqliy cid qawlkaa maqashay ciddii tiri ayo ya ahla suurati baqarat markay yidhahdeen dad baa maqlaya waxay ugu jawaabeen wallahi ilahay baan ku dhaarte ma axfadu kama xifdisani minha suuratu baqara aayat aayadna kama xifdisani ya way la fahmeen ma ogtahay baqarat bay yidhahdeen iyaguna maxay ugu jawaabeen aayat bay ugu jawaabeen wa qaala shaaciru shaacirkii wallaahu anjaaka wallaahu anjaaka bikafay maslamat min bacdi ma wbadi ma wbacdi maat saarat nufus اlqawmi cinda alhalsamat wakaadat اlxuraatu an tudcaa amaat wallaahu ilaahay anjaaka waa ku samato bixiyey bikafay maslamat maslama labadiisa kaf labadiisa gacmood buu ilahay kugu samato bixiyey maslamat gabadha maslama la dhahdo labadeeda kaf ayuu ilahay kugu samato bixiyey min bacdi ma wakti kadib wa bacdi ma wakti kadib wa bacdi ma wakti kadib saarad ay ahaatay nufuusulqowmi qoomka nafoogi cinda alkhalasaamaat halkan guriga agtiisa halkaas kuusoo ururtay oo wakaadad ay u dhawaatay alxuratu gabadhi xor tahay aan tudcaa in loogu yeedho amat adoon adoon ba la dhao ya maal waa maay ga maslamatun soo tadheer mahan maxay u bedeleen tgaab may ahayn maslamatun waxay u bedeleen maxay tadheer bay ubedeleen tadheer bay ubedeleen wabacdi mata dambe maadaas ma hormay lamid ahayd bacdi ma wabacdi ma wabacdi ma bay ahayd baa loo bedelay tagaab tagaabtii baa loo sii bedelay tadheer halsamadkan dambe eg beytka agga hoose halsamah bay maxaa loo bedelay tadheer amat amah bay ahayd adoon bay ahayd maxaa loo bedelay haadii tadheer amat markaa saasna way jirtaa wain kaana haddii u yahay jamca jamc haddii u yahay bilalif wata mid alif iyo ta lagu jamciyey falafsahu sida fasaaxada badan lialwaqfu waa waqfin bitai ta lagu wafiy ta baa lagu waqfiyaya haddii uu jamc yahay ta baa lagu waqfiya sida afsaxa wa bacdum barkoodna yaqifu bilhayi habuba ku waqfiyaya isagoo jamca wa samica waxaa laga maqlay min kalaamihim hadalkooga kayfa alikhwatu walaalihi raggaaha waa side walakhawaah walaalihii dumarkaana waa side mana jamcayn akhawaah bay yidhahdana habay ku waqfiyen wa qaaluu waxay yidhahdeen dafnu lbanah hablaha aasitaankoogu min almakrumah sharaftay kamid tahay bay wa waqtigii jahiliyi wey walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin naxnu narzuquhum waiyakum ina qatlahum kana khitan kabiira waida almaw'uudatu su'ilat biayi danbin qutilat waa jahiliyadiiba ahayd dafnu lbanaah min almakrumaah ya taadii u bedelen maxay dafnu lbanaat baa edlen haaba u bedelen wqad nabahtu waan baraarujiyey bui sheekhu cala lwaqfi istaag fii naxwi raxmatin bitaay loogu joogsado wa muslimaatina bilhay loogu joogsado biqowli baan ku baraarujiyey bacdu hadda kadib aan ku idhi waqad yuckasu fiihina in lacagsiya ayaa la arkaa uu soo socdaa qowlkaas alwaqfu cala lmanquus wlwaqfu istaagid calaa naxwi qaadin qaadi iyo wixii lamida lagu istaago waa ismigii manquuse rafcan ay waqta rafcin rafca waqtigiisa wajaran waqta jarin jirka waqtigiisa bilxadfi kainu bilxadfi ya waqfigaasi xadaf u ahadayo yadii baa lagoynaya de yadii baa lagoynaya wanaxwi lqaadi walwaqfu istaagid calaa naxwi lqaadi alqaadi iyo wixii lamida lagu joogsado waa isagio alwatay moogtay fiihimaa ay fii xaalati rafci waljari bilihbaati kainun bilihbaati yaada sugideedu ahaaday yaada sugideedu ahaaday qaab kolka hore waa la kala qaadayaayo waxa loo kala qaadayo inuu munawan yahay iyo inuu maqruunu al yahay hadduu munawan yahay waxaa la samaynaya xadaf xaalatu rafciya xaalatu nasba waa isla fahnama hadduu alwatana xaalatu rafciya xaalatu nasba maxaa lagu samaynaya ihbaat ihbaat xaalada kale wa iska sugnayd bade ajiibu daaciy allah idaa waqafta markaad ku joogsato cala lmansuubi mansuubkii markaad ku joogsato cala lmanquusi markaad ku joogsato cafwan wahwa manquusku alismu waa ismiga alladii ismiga aakhiruhu aakhirkiisu yan ya-u yahaye ismigaasoo maksuurun la kasrinayo maa ya-daasoo dhan maksuurun la kasrinayo maa qablaha xarafka ka horeeya fandur iska eeg ha soconuune tacriifkiisi markuuayuu ku leeyahay war ha socon ismigii manquus markaad garatid bal horta akhirkiisa eeg faima an yakuna inuu yahay ismigii manquus munawanan mid la tanwiiniyo aw laa ay aw laa yakuna munawanan labada midunb in munawan yahayo inuu ayr munawn yahay fain kaana haddaba haddii uu yahay munawanan munawan haddii uu yahay falafsaxu sida fasaxada badan lialwaqfu calayhi waa in lagu joogsado rafcan wakta rafcin wajaran wakta jarin bilxadfi xadaf waa in lagu joogsado yadii baa la jaraya taqul waxaad odhanaysaa hada kani qaad wamaratu biqaad saasaad ku joogsanaysa haduu munawan yahay xaalad rafciya xaalad jar wayajuusu waxaa banaan an taqifa inaad ku joogsato caleyhi isaga bilyaai ya inaad ugu joogsataana banaan oo tirahdi maxay hada qaadi wamarartu biqaadi wbidalika ay ihbaatulyaai yada sugideeda waqafa bnu kaiirin ibnu kaiir baa ku waqfiyey oo ku joogsaday calaa haadin wawaalin wawaaqin kuwaa dushooda wuxuu ku waqfiyey yadii oo la sugo isagii haddana munawan ahaaday min qawlihi tacaala qowlka ilahi xaalado ka ahaaday haadigaasi walikulli qawmin haadi buu yidhi isagu walikulli qawmin haadi walikulli qawmin da wa khabarkii soo taqadumay wahaadin ba likulli qawmin saasuu markaa haadihi wayba iska joogta raabta saas ugu qadaride hadda taa ibnu kair aad martid haddii kalena qaadin saad u craab jirta may noqonaysa iltiqaasakiniin baa loo goyday so warkuma cadada wamaa lahum min dunihi min wali bu yii min waalin soo ma jamahirtu soy leeyihin min wali bu ibnu kair isagu yi yadiiba sugaya wamaa lahum min duni illahi min waaqi saasuu leeyahay isaga warkuma caddo kuwa kale iyagu maay way qadcinayaan min haadin likuli qawmin haadin min waalin min waaqin saasay leeyi almanquusu ayr munawani wain kaana hadii uu yahay manquuskii ayra munawanin hadii uu yahay falafsaxu sida fasaxada badan li alwaqfu calayhi waa in lagu joogsado rafcan waqta rafcin wajaran waqta jarin bilihbaati sugid waa la sugaya yadi ka qawlika odhahdaadiyo wx lamid weyn hada kani alqaadi wey ilaa albu wataay wamarartu waxaan soo maray bilqaadi labadaba waa la suga xaalatu rafci xaalatu jar wayajuusu waxa banaan alwaqfu joogsi calayhi ay cala almaqruuni bial ka alla la xiliyo in lagu waqfiyo bilxadfi xadaf wabidalika xadafka waqafa ljumhuuru jumhuur baa ku waqfiya cala lmutacaali mutacaali dusheeda iyo wtalaaqi talaaqi dusheeda oo fii qawlihi tacala ilahay qowlkiisa dhexdiisa ku sugnaaday alkabiir ah, mutacaali bay iyagu yidhahdeen liyundira ywma talaaqi saasay ugu joogsadeen wawaqafa ibnu kaiirin ibnu kaiirna wuxuu ku joogsaday bilyaai ya buu ku joogsaday wabidalika waqafa ljumhuuru cala lmutacaali watalaaqi fii qawlihi tacaala alkabiir mutacaal way xadfeen de xadaf yadii bay xadfeen liyundira ywma talaaq saasay u gooyeen iyagu jamaahiirtu wawaqafa ibnu kaiir ibnu kaiirna wuxuu ku waqfiyey bil ya yadi ku waqfiyey cala wajhi afsaxi wejigii afsaxa ilaa afsaxu waa maxay waa alwaqfu calayhi rafcan wajaran bilihbaat soo ma isagu wuxuu leeyahay alkabiiru lmutacaali liyundira yawma talaaqi jamahirtuna maxay leeyihiin kabiiru lmutacaal iyo liyundira yawma talaaq waqad yuckasu in la cagsiya ayaa la arkaa fiihina madkuuraadan waa halkii uu sheegay sharax adamiiru damiirku raajicun wuxuu unoqonaya waa damiirka fiinida ku jira ilaa qalbi taai ramatin ramatin tadeeda haan in loo bedelo iyo wa ihbaati taai muslimaatin muslimaatin tadeeda in la sugo iyo wa xadfi yaai qaadin qaadin yadeeda in la xadfo iyo wa ihbaati yaai qaadi qaadi yadeeda in la sugo ey waqad yuqafu in la waqfiyo ayaa la arkaa calaa ramatin ramatin in lagu waqfiyo bitaai ta in lagu waqfiyo arjixuna muxuu aha in lagu waqfiyo hadhade wa calaa muslimaatin muslimaatina wcalaa qaadin qaadina bilyaai ya in lagu waqfiyo waa markuu ahaa munawanka maxaa afsaxaa xadaf dhade mina xadafayn in lagu waqfiyo wa cala qaadi qaadina waa kii asha wataye bilxadfi in lagu waqfiyo afsixiisuna muxuu aha afsixiisuna muxuu aha ilama socotaane ya in yaada la daayo de in yaada la daayo saintaa maha kaasi waa manquuskii isagii oo marfuuciy isagoo majruura alwaqfu cala manquus mansuub walaysa maaha bu yihi sheekhu fii nasbi qaadin qaadi nasbihiisa iyo wlqaadi qaadi nasbihiisa ilya ya mooyaane markuu xaalatu nasbe joogo ay wain kaana hadduu yahay almanquusu manquuskii mansuuban sheekh hadduu mansuub yahay wajaba waxa waajiba fi lwaqfi waqfiga ithbaatu ya yadiisa in la sugo mar hadduu xaalatu nisbe joogo waa waajiba yaad in la sugo lama goyn karo de ajiibu le daaciy allah almanquus munawan mansuubu fain kaana manquusku haduu yahay munawanan munawan hadii uu yahay ubdila min tawini tawintiisa waa laga soo bedel qaadanaya aliun ali baa laga so bedel qaadanaya haduu munawan yahay isagoo mansuuba aliftiisa waa laga so bedel qaadanaya eh, tawintii alif ka qawlihi tacaala rabbanaa inaa samicnaa munaadiyan munaadiya ah, saasa lo ohanaya tawintii alifun baa loo bedelaya munaadiya munaadiyan soo mahan munaadiya baa la odhanaya almanquusu ayru munawan almansuub wain kaana hadduu yahay ayra munawanin mid aan munawan ahayn oon tanwiisnayna wqif callyayadaaba lagu waqfeeya ka qawlihi tacaala kalaa idaa balagati taraaqi ma tanwiisna ma waxaa lagu waqfeeya sukuunka yada taraaqi saasaad ohanaysa marka wa yuqafu waa la waqfeeya calaa idan idan iyo wanaxwi lanasfacan iyo wixii lamida iyo wara'aytu zaydan zaydan iyo wixii lamida bilalifi alif baa lagu waqfeeyaa saddexdanba maxaa lagu waqfeeyaa buu ihi siday u qoran loo waqfeeyaayo tabta alifba lagu dhawaaqaya يجب waxa waajiba fi waqfi waqfiga waxa waajiba qalbu nuuni saakinati nuunta reeban in loo gediyo alifan alif in loo gediyo fi alaai masaa'ila saddex masalo ya nuunta reeban waxaa loo bedelayaa xaalada waqfiga alif waa waajiba ixdaahaa alaatada midkood idan wey haadaa madkuurkani huwa saxiix waa sida saxiixa in loo bedelo alif waa sida saxdaa wey wajazama arrinkaa waxaa go oo jasmiyey ibnu cusuurin baa ku jasmiyey fi sharxi ljumali buu ku jasmiyey bnahu yuqafu calayha idanta in lagu waqfiyayo binuuni nuun in lagu waqfiyayo wajazma dhe wuxuu jazmiyey ibnu cusfur wuxuu jazmiyey fii sharxijumali wuxuu ku jazmiyey biannahu yuuqafu in lagu waqfiyayo calayha idanta binuuni in iyada nuun lagu waqfiyayo isagu jazmiyey ibnu cusfur wa banaa calaa dalika jazmaha wuxuu ku bineeyey ku dul dhisay annaha iyada tugtabu binuuni nuun baa loo qoraa idanta nuun baa loo qoraa buli walaysa kamaa dakara ibnu walaa takhtalifu lquraau quraadu iskuma khilaafsana fi lwaqfi istaaga calaa naxwi walan tuflixuu idan abadan anahu bilalifi waqfigaasi inuu alif yahay iskuma khilaafsana walan tuflixuu idanta aayadda qur'anka halkaa ku jirta idanta inuu alif yahay waqfigu quraadu iskuma khilaafsana quraadu iskuma khilaafsana marka idantaas saddex wej baa kasoo bixi doona xagga dambe ku faahfaahin doona insha alla lakin in cusbur isagu muxuu leeya nuun aan ka dhigna buu leeya kuwa iyaguna jamaahiirtuna maxay leeyihin mayna alif ha lagu waqfiya leey alif ha lagu daay maadaamuu tanwiinsan idan yahay tanwiintu alif ha loo bedela leey waa suurada koobaad athaniyatu talabaad nuun tawkiid khafiifatu waa nuunta nuunu tawkiidkee fudud alwaaicatu ee dhacday bacd afatai weliba waana fata weliba ka dambayso ka qawlihi tacaal lanasfacan iyo walayakunan ya lanasfacan mayna ka horrayn fao waa khafiifaylen walayakunan mayna ka horraynayan fao way ka horeysa waqafa ljamiicu dhammaan waxay ku waqfiyeen calayhimaa labadan aayadood dushooda bilalifi alif lanasfaca layakunaa hadday ku joogsanisa saas ohanaysaa layakunan ma odhanaysid layakuna waad ohanaysa lanasfaca alifaad ku waqfiyaysa marka ila waa nuunu tawkiid alkhafiifa thaqiila ma haylen qaala shaaciru wuxuu yidhi waiyaaka wlmaytaati laa taqrabanaha walaa tacbudi shayطaana walaha facbuda waiyaka wlmaytaati adigii waxa idin kala digayaa bu yihi kuwa dhintay laa taqrabanaha maytaadka war ha u dhawaanin waxba ha ka doonin ya ilahay baan ugu dhawaanaya ha odhan iska ilaali bu yidhi walaa tacbudi shayطaana ka shayطaan la ydhana ha caabudin bu yidhi wllaha ilahy facbuda war ilahy un caabud ilah cibaadada kelidis u baaxtir cid kale lama le meyti iyo kuwa baktiyna u dhawaan bu asluhu wuxuu ahaa ucbudan buu ahaa nuun tawkiid a ah khafiifa shakminaan maxaa loo bedelay xaaladii wafdiga muxuu bedelay walaa tacbud shayطaana wllaha facbuda buu ku yidhi sheekh indhaha kala qaad marka athaliatu xaalada saddexaad tanwiin ismi mansuubi ismiga mansuubkana tanwiiniye wey naw ra'aytu zaydan haada kan waqafa calayhi lcarabu carabi waxay ku waqfiyeen bilalifi maxay yidhahdeen ra'aytu zayda bay yidhahdeen ilaa rabiicata rabiica mooyaane way waqfiyeen calaa nafyi ra'aytu zaydan bilxadfi bay ku waqfiyeen ra'aytu zayd bay iska yidhahdeen mogta maxay xadfiyeen tawiinta maxay dhahen sukuun bay ku joogsanayaan ba ra'aytu zayd bay yidhahdeen bilxadfi bayna ku yidhaahdeen qaala shaaciru wuxuu yihi alxa badaun waxusnu xadiiiha laqad tarakat qalbi bha imandani ala baraaruga xaba waxa wanaagsanaada bu yihi ha kaasaa wanaagsanaaday ay almaqsuus bilmadxi ka ammaantaan ku khasisaya unmun gabadha unman la idhaha weeyaan waa gabadha iyo wa xusnu xadiiiha sheekadeeda wanaagsan laqad tarakad waay ka ahaysiisay bu yihi qalbigaygii waxay ka ahaysiisay haa'iman mid wareersan oo dawaqsan bihaa bisababiha iyada sababteed danifan xaalo uu yahay mid waxa weeyaan mawd u dhawaadayba cishqi darteed baan la dhiman gaadhay bu yihi uga daba dhacay markaa danifan eeg danifan mana mansuubayn alifkii int iska jareen muxuu yidhi danif bu iska idha zaydan somayn zayd baylan iyagu waa luqat rabiica weyan beytkana waa daliil bu iyo danif danifan halkii ahayd danif bay iska idhaha kamaa yuktabna sida loo qoro de waxaanan akriya waa sharaxe maogtahay halkay ku xidhanta maad garanaysin wa yuqafu waa la waqfiya calaa idan idan wanaxwi la nasfacan wara'aytu zaydan bilalifi waa lagu waqfiya kamaa yugtaba sida loo qoro kamaa yugtabna sida loo qoro maynasaa u qornayn alifta ay u qoran yihin ku waqfi dasha lamaa dakartu markaan sheegay bu i shekh alwaqfu waqfi markaan sheegay calaa haadihi talagu waqfiya alaatatiha saddexda dakartu waxaan sheegay kayfiyata rasmiha sida loo qoro fi lkhadi qoraalka istidraada fara dheeraysi istidraarka waxa la dhaha dikru shay fi gayri maxalihi limunaasaba soo ma fadakartu waxaan sheegay ana nuuna nuuntu fi lmasaa'ili masaaisha dhexdeeda xaalada ay ku sugan tahay masaaisha athalaatiya saddexda tusawaru in loo suuraynayo loo qaabaynayo alifan alif in loo suuraynayo calaa xasbi waqfi joogsiga qadarkiisa iyo fiidadiisa wa can ilkuufiyiina kuufiyiintan waxaa laga naqliyey ana nuuna tawkiidi nuunu tawkiid tusawaru nuuna nuunba iyada loo qoraa nuunu tawkiidka aray waa laga soo naqliyey ana idan idan idaa kaanad markay tahay naasibatan naasiba markay tahay kutibat bialif alif baa lagu qoraa wailaa haddii ayna naasiba ahayn kutibat binuunu nun baa lagu qoraa farqan liajli farqin kala saarid baynahaa naasibada iyo wa bayna idaa idaa lagu kala saarayo idaada ashariyati ee shardiyada loo nisbeeyey walfijaaiyati iyo takadeeda loo nisbeeyey waqatala khasa waxa soo miirmay fii kitaabati idan idanki qoraalkeega halaaatu madaahiba saddex madhab bilalifi alif in lagu qoro mulaqanba kala qaadidlaanba waxay doontaa noqotee idan alif sheekho iskaga qor wa nuuni nuun in lagu qoro mutlaqanba ha u aabeyen tay doonta ahaatee nuun ku qor iyo wa tafsiili in la kala saaro oo la idhahdo ta naasibada ana alif ku qor ta naasibada ahayna iyada waxa weeyaan ku qorin hadday naasiba alif ku qor haddii kalena nuun ku qor haddii ana naasiba ahayna tahay ama ay tahay shardiyo watutab waa la qoraa alalifu alifta waxaa la qoraa bacda waawiljamacati wowda waawiljamacada la idhahda alif baa la qoraa qaaluu soo ma maxaa ku daba mar alif yar baa la daba dhigaa sooma watutab waa la qoraa alali ali lagu qoraa bacda waawi ljamacati wowda waawi ljamacada la dhahda dabadeed ka qaalu qaalu oo kale duna asliyati asliyada ka soko asliyada iyada laguma daba qoro ka zaydun zayd yadcu waa yeedhaya eega yadcudaas oo asal ma alifna ku daba taala maya wey sheekh wa turusamu waa la calaamadiyaa alalifu alifta yaan yaabaa loo calaamadiyaa sida yada loo qoraa in tajaawasad haddii ay ka gudubto athalaatata saddex araf hadii aliftu ay ka gudubto kastadca istadca waa yeeri dalbay oo kale eega istadca maxaa loo qoraya alifdii maxaa loo suuriyey qaabkii yada wlmustafa maxaa loo suuriyey qaabkii yada ow kaana asluhaa ama alifta asalkeedu alyaa ya u yahay rama asalkeegu hora rama ya ahaalen ali ya u suure walfata fatayo soo kama iman ya u suure wa alifan alif ayaa loo suureeyaa fii hayrihi madkuurkan hayrihi intaana soo sheegnay wixii aan ahayna qaabka alifto kale loo qora qafa qadaadkii casa ushi qaabka alifta loo qora wayankashifu waa faydmi buu yidhi sheekhu amru alifilficli ficilka aliftiisa amarkeegu bitaytada ku faydmaya haddee aliftii ficilku ay kaa ishkaal gasho ood garan weydin yo wow bay ka timida mise yaabay ka timiday maxaad u qorta haddaad garan weydid sheekhow tn la xidhiidhi taadaasi ama taban mutakalim ha noqoto ama taban mukhaadab ha noqoto ramaytu ramaa halkay ka timida marka yadhade dacawtu halkay ka timiday cafawtu halkay ka timiday warku ma caddo hadduu hawsha irkaa yar qarsoonaato haba isdhibine tadin u tiiri warkuu ku cadaanaya marka wlsmi ay wayankashifu waa faidmayaa alifu amru alifilsmi ismiga aliftiisa amarkeegu bitaniyati taniyadiyada ku faidmaya haddee aliftii ismiga way kaa qarsoonaato halkay ka timid ood gara weydi ismigii taniye ka dhig ya ana taniyata watasir yuradaan ashya le ilaa usulihima bayn ohan jirin soma kaal casaa waayini casaa aliftana ayaad ku dawaqdayba ood dhakafaartay maxaad samayn baabkii taniyadu inaad hasaawaayini haye fatayayni miniya noqon warku waa cad yeelata lamaa dakartu markaan sheegay bu ui sheekhu haddii tan markaan sheegay tan almasalatu ee masalada min masaa'il kitaabati xaalada ay ka mid tahay istadratu waxaan qadaadraacsiiyey bidikri masalatayni laba masale inan sheego muhimatayni oo muhim oo min masaa'iliha masaa'isheeda ka mid a ah. ixdaahuma labada masale midkood annahum carabi faraqu way kala geeyeen bayna alwaawi oo fii qawlika ku sugan zaydun iyo wa baynaha oo fii qawlika ku sugan iyo wa baynahata udhaxayso fi qawlika kusugan alqowmu qoomku lam yadcuu ma yeedhin labadaasi ayay kala saareen fazaadu waxay ku ziyaadiyeen alifan alif ku ziyaadiyeen bacda waawi ljamaca annahum ayagu faraquu ama faraquu caadiya way kala geeyeen bayna alwaawi oo fi qawlika kusugan ad ku qawshi zaydun yadcuu iyo wa baynaha oo fi qawlika kusugan sugan alqowmu lam yadcuu labadaasay kala saareen ya zaydun yadcuu iyo zaydun lima yadcuu bay kala saareen fazaadu waxay ku ziyaadiyeen alifan alifbay ku ziyaadiyeen carabi wowdu carab noqonaysa fazaadu carabi way ziyaadiyeen alifan alifbay ku ziyaadiyeen bacda waawiljamacati waaw jamacaha kadib bay alif ku ziyaadiyeen darafka iska tacaluji wajaraduu waxay ka dhartileen wajaraduu way qaawiyeen alsliyata ay alwaaw alasliyata somaade wowdii asalka ahaydna he wajaradu waxay ka qaawiyeen alasliyata ti asalkahayd wowdii asalkahaydnaha min alalifi alif bay ka ujeeddo aawadeed litafriqati kala geyn ay u qastiyayaan baynahumaa ay bayna alwaawayni labada wow bay ku kala saarayaan wowdan inay asal tahay iyo inay asal ahayn bay kala saarayaan markaa ta jamca maxaa la daba dhigaya alif ta asalkaana maxaa la daba dhigaya waxba qoraalka markaad qoraysa markaa u fiirsada athaniyatu ta labaad min alalifaati alifaadka waxaa ka mid a alifaadka almutaarifati mutaarifka hebel waa baasha mare wey waa nin meelahaasu iska joogo oo cid baan la haysan waa mutaarif min alalifaati alifatka almutadarifati ee baasha maray ma alif yusawaru loo suureeyo alifan alif baa loo suureeyaaba wa minhaa waxaa kamid a ma alif yusawaru yan ya loo suureeyo wa daabidu dalika kan daabidkiisa kuu koobaya an alalifa alifta idaa tajaawasad haddii ay ka gudubto ka badnaato alaaata axrufin saddex xaraf ow kaanad ama ay noqoto munqalibatan mid kasoo gadootay an yaiya sawirat yaan yaba loo suureeya sheekhow hadday saddex xaraf ka badan tahay ama yaba ay ka timiday qaabka miaalu dalika arintaa tusaalha ku fi nawc awli istadcaa weeyi waa yeedhis dalbay istadcaa soo saddex arabka ma badno qaabka yada u qor wlmustafa qaabka yada u qor wa fi nawc thanina rama iyo wahadaa wey rama iyo hadaa soo asalkooga yama hadaye iyo ramayo sooma dee qaabka yada u qor wlfata iyo wlhudaa weeyi ah, afcaashoodi baad garanaysaa hada wain kaanad hadday tahay hiy aliftidhe anialiatan ta saddexaad haddii ay tahay aaliadaasoo munqalibatan ka timid oo kasoo gadoontay can waawin wow suwirat waa la suurin alifan alif loo suurinaya waxay ka timiday sheekhow aliftani wow haya eh, wow bay ka timiday waana xarafka saddexaad maxaa loo qoraya alif baa loo qoraya wadalika daca daca wa wow bay ka timida soo ma waana xarafkii saddexaad alif sida qaabka alifta qor daca iskaga qor alif qor haqoololaabi alifkii dheeraa ku taag cafa casa qafa inta maxaa loo walamaa dakartu markaan sheegay bu i sheekhu dalika taswiirka markaan sheegay tasawurka iyo suuraynta markaan sheegay iyo qaabaynta ixtajtu waxaan u baahday ilaa dikri qanuunin qanuun inaan sheego qanuun alqaacida wey qanunku waa qaacid wey ilaa dikri qanuunin qaacida inaan sheego qaacidadaasoo yatamayazu uu ku soocmayo bihi qaacidada dawaatul waawi kawowga u saaxiibkii min dawaatilyai kayaada u saaxiibka uu kaga soomayo lagu kala garan karo fadakartu waxaan sheegay anahu shaniye idaa ashkala marka uu dhex galmo amruficli ficilka amarkiisa wasalta inaad la xidhiidhin hu ficilka bitaail mutakalimi inaad la xidhiidhin aw bitaail mukhaaaba inaad la xidhiidhin fa mahmaa shay alla shayga dahara muuqda fa huwa maa daharahaasi asluhu asalkiisa wey waxaa kuu muuqday kolkaad ku dhawaaqday tadii la xidhiidhisid ayaa asal u ahaa aliftan meesha taala sheekow oo ama wowa ama yaa warkuma caddo alaa tara madan dhalaada miyaanad arkeen anaka adigu taqul inayd ohan si rama iyo wahada ramaytu wahadaytu ma ladii dahar ma ladii dahar alya asalkii weyan kolkaa iyadaa muuqatay la socda wa fi dacaa wacafana dacawtu wacafawtu baad waa muuqda mahay waa wawdi weya marka muna daabidira fiican ku siin sha waidaa ashkala markuu ishkaal gala bu yihi sheekhu amrulismi ismiga amarkiisu markuu ishkaal galo nadarta niyo waxaad eegi ilaa taniyati taniyadiisa famahmaa wax all waxa dahara muuqda fiiha alifta dhexdeeda waxa ka soo muuqda fa huwa maa daharahaasi asluhu wey aslulalifi wey alifta asalkeegu waa waxaa muuqday alaa tara war miyaan adarkan anaka adigu taquulina doonasi fi lfata iyo lhudaya alfatayani alhudayani ya maynahayn dee yaabay ka timida wa fi lcasa walqafana waxaad ohan waa qadaadkiiyo ushiiya alcasawani walqafawani baad ohan mayna wohayn saasaa lagu kala saaraya marka ismigi iyo ficilkii wamaa axsana alla maxaa ka wanaag badan bu yidhi qawle shaatibiy shaatibi qawlkiisa maxaa ka wanaag badan xalay baan so dhiganay ma axsane xale o dhan baan raqani soo ma wamaa axsana alla maxaa ka wanaag badan qawle shaatibi raximahu llahu tacala ilahi u naxariista imaamu shaatibi alimaam almuqri abu maxamed qaasim wey waxaa loo nisbeeyaa meesha shaatibe la idhaahdo waaya wuxuu yidhi وتثنية الأسmاء تkشiفhا وإن ردta إلyka الفيل sاdفt mn hلا وتثنية الأسmاء asmaada tathniyadeedu takshifu way faydi hiya taniyadaasi ha ay ayil asmaa bay faydi asmaada iyadaa cadaynaysa aliftii asmaada haddaad ka shikidid taniyad la raadsa bu wa taniyat asmaai asmaada taniyadeedu takshifu way faydi hiya taniyadu ha ay ayil asmaa bay faydi wa in radadta haddii aad celiso ilayka xaggaaga haddii aad usoo celiso alficla ficilka haddii xaggaaga aad usoo celisana saadafta niyaho waxaad la kulmi man haalaan meel biyo laga abo maan biyo maaa laga amba bal ficil ad isku soo celiyo tadi isku gel isku tiri bal rama anaa garay isku tiri ficilka bal ramaytu bal anaa yeedhay dhe maanad ficilkii isku soo tiirin maanad man halhelin ya si fiican baad u dhergeysaa marka kulaylkii kugubay iyo jahligii kugubay waad ka furanaysaa marka waad biyo degaysaa weya ya looda kulka biyo dhabto sooma xoolo kulka biyo dhabaan saasaad noqonaysa manhal meel biyo laga cabaad helaysaa bu bimacnaa waxa weeyaan waad sugnaanaysaa dee wixii baa kaa fuqaya aad waqaal alxariiriyu xariirina wuxuu yidhi alxariiri man dhigan wa xariiri ley wey <laughs> ya muxatulcraabkiisa ma saaxib almuqaamaat almashhuura kitaabka muqaamaadka la dhahay haddee kaa adabka laga dhigto waa ka ugu dambeya yidhahdeen culimadu hadee kitabka aad laqmaysatid way kaa dhaqaaqday luqadii u hidaysay wuxuu yidhi ida alfiilu yawma qum macanka hijaawhu faalxiq bihi taal khitaabi walaa taqif fain tara'uu bilyaai yowman katabtahu biyaain waila fahuwa yuktaabu bilaliif ida alficlu ee idaa hudna marka la qariyo bui alficlu ficilka yowman maalin hudna la qariyo canka adiga xaggaaga hijaahu xuruuftiisa xuruufta ficilka haddaad garan weydid hija alxuruuf ujeedaaye faalxiq waxaad haleeshiisaa bihi ficilka ta alkhiaab sheekhow taalmukhaadaba haleeshi walaa taqif hana joogsannaha shikiin de soco fa in tara haddii aad aragto tara alifkii baa go-aanay soo ma fain tara hadii aad aragto hu ficilka bilyaai isagoo ya ku sugan hadii aad aragto yawman maalinun katabta waad qori hu ficilka biyaanya baad ku qori maalinun kolkaad ku hurgasida haddasid isagoo ya ku qoran de shakiya ku qor hakaab shakiina wailaa ya wa ilaa cashuuro ah, xaggeen ka soo reebeyna xaggeen ka soo reebeyna wa ilaa istina eh? wa ti laakinada ilaa laakina jirta maxaa la odhan jiray halkaa maan soo dhigana wa ilaa intii baa kuyad qaaban dhaade wa ilaa ay wa in lam tarahu bilyaa ya maxaa la odhan jiray anta muttasilun biljahli munqadicun le can ilcilmi baa la odhan jiray halkan o kale haday tira waa bawlo istitna waa lagugu leexinaya waa lagugu qallocinaya wa ilaa ay wa in lam tarahu bilyaai fahuwa yugtabu bilif alif baa lagu qoraya maxaa la odhanaya de alif baa lagu qori markaa ficilka u kuur galo haddaad aragtid maalin isagoo yaa lagu qorayo yaadaas kaga qor haddaad aragtid isagoo alif lagu qorayana dee alifka ku qor hamzat lwasli faslun hamsatu ismin ismi hamzadii bikasrin kasra xaalada uu ku sugan yahay hamsahaasi wa damin damo xaalada uu ku sugan yahay kasraha asala damuhuna waa daciife waskin iyo istin hamzadeeda istin waa dabada wey wabnin ay wahamzatu bnin ibni hamsadiisa wabnumin iyo ibnumin hamsadiisa wabnatin iyo wabnatin hamsadiisa wamri'in iyo imri'in hamsadiisa wa mra'atin iyo imra'atin oo gabadha hamsadeeda wa tatniyatihina toddobadan tasniyadooda mayna toddobahayn iyo wnayn nayn hmzadeeda iyo wnatayni itnatayn hamzadeeda iyo wulaam ulaam hamsadiisa iyo waaymunulahi aymunulahi hamsadiisa fi qasami xaalada u yahay bifatxiha ay bifatxilhamzati hamsaha fatxadeeda xaalada ku sugnaaday aw bikasrin ama kasre xaalada ku sugnaaday fi aymunin aymun hamzatu waslin hamsatu wasli wey intaaso dhan waa imsu sheeg koob iyo toban dhade koob toban ba koob iyo wasli baa la ya hamsatu wasl baa la dhaa ya ma adko waa basiid weeyaan sharaxaynu dib ugu dhigan doonaa hamsatu wasli buu kuu shegay hamsatu wasl halkay gashuu ku baraya caawa ha ku dhagfaarin bu kuleeyay ya waayo haddii kale kolka ardayga itixaan baa laga qadaabada haddee lagu idhahdo ahri cabdillahi ibni cumar o kale ahri lagu ohanaya can cabdillaahi ibni cumarada adadaysi waa lagu odhanaya wa weli waa ha soo ma halka la isku tijaabiye weeyaan hamsatuwasig iskutijaabiyaaba markaa wuxuu ku barya wuxuu ku leeyahay ismiga hamsooyinkiisa waxaa ka ah toban toban ismi toban ismi weyan tobanka ismi waad iska xifteesaaba waa maxfuuda waa la xifdiyayaaba wax ka badan ma jiro tobankaa waad iska xifteesaaba xaggii afcaashana isaga kuu sheegi xaggii xuruuftana isaga kuu sheegi sharaxaanu la sugayna insha alla ya waa yahay ey tahbutu way sugnaani ibtidaanay fi ibtidaai hadal bilaabashada way sugnaanaysa hamsatulwasligu wa tuxdafu waa la xadfaya waslan xaalada xidhiirkana daaqaday ka baxsa waa la xadfaya wakada saasoo kale waxa ah oo hamsatu wasliya hamsatulmaadi ficilka maadi hamsadiisa maadiga almutajaawizi ka gudbay arbacata axrufin afar xaraf hadduu rubaaci yahay ma hadduu thulaati yahayna ma aha iska ilaaliada almutajaawiz ku shardi ka dhiga mutajaawiz maxaa ahaa afar ka gudubsan ya khumaasi iyo sudaasi warwaariye weysama waaya arbacata xarufin wadalika tusaale istakraja weya istakraja hamsada ku jirta maxay istakraja waa hamsatul wasli iyo waa amrihii istikrajaha amarkiisa ya istikraaj waxaan ujeeda amir istakrij iyo waa masderhi masderkiisa istikraaj waa amri hulaathi wakada saas oo kale waxa ah hamzatu amri hulaathi ficilka hulaathiga ya amarkiisa hamsadiisuna waa hamsatu wasli uqtuldil uqsuduul hamsadaas waa maxay sotina soo jiidan jira dee baabulamarsonagii ma garanaysan waziduul uziduul bidamiinna xaalad ay ku sugnaadeen madkuurkani dama la daminay halka la daminaya hamsadaa la daminaya de ya haddaad ila iqtal tirahdo waa khatare ya waa khatar wey waayaay wadrib idrib iyo wamshu wamshu iyo wadhab wadhab iyo wadrib ay wahamsatudrib idrib hamsadiisa ama waxaad tirahdaa wadrib idrib iyo wamshu wamshu iyo wadhab wadhab bekasirin kasra ayay ku dheenaaday ya wadrib hadda diraaga waran ku dhawaaq dar amarkiisa uga iska daayo maxaad kaga siini udrub <laughs> ya idrib baad imshuna maxaad wamshuna maxaad imshi ama imshu halkaa waxaan ku marnaa laamiyiin idhabna maxaynu odhanayna ya dhahaba maxaynu odhanaa amarkiisa idhab haddee su-aal lagu ka waran lagu dhahdo oo sheekh qablaakhirku markay dama saarantah asliyihi qatala yaqtulu uqtul baa tihi kasre asliyihi markay saaran tahayna waxaa tihi daraba yadribu idrib dee tan fatxadan adr waa asliye cadaaladeeda siyo adhab dhade <laughs> ya sarfigaa ku dhigana mogta ishkaalka iyo jawaabkiisa laamiyaan ku marna waagi samayn maan ku barnay waa cabdi fata kitaabka indhaha ka dhex saar aaw ya haye y maaa dahabana eh, adhab ah, lo odhan waayo maxaa idhab loo yidhi kasro asal ma dahaba iyo adhabu samaynay fatxa fatxa asliimina qabla akhirkii saarnayn haadhaa de dee adhabdha ah, de ya idhab de maxaad u leedahay idhab anta warabuka faqaatila ina haahuna qaaciduun ya dee ka saddexaad baan la eegaya ma dee sawga saashe sodda fatxa saaran fatxa fatxa asliimina saarnayn dama asliya maana dama asliya uga dhigin haddee damaa sii qabla akhirkiisa arinta maana damina hamsadii eh, kuwan kalema soo guud ulaadiya iltibaas baa laga cararaya sheekow ficilka mudaaric ee hamse lagu bilaabee la waqfiyo ya bal adhabu ficil mudaaric waqfi adu adhab mayna noqon de amarkiina muxuu noqon adhabda de de yaa kuu kala saari idhab de kolkaa waa amartay idhab waa amartay intaan isaga laftiisa kalbawaaqi kuwa soo haray xaalado lamid yahy inta baaqiga soo haray xaalado lamid yahay alfaslu اlawl ah, hada kan bu yidhi sheeku alfaslu ee fasalkii fi dikri hamasaati lwasli ah, hamsatu wasliga ya hamasaadka hamsatu wasliga loo yaqaano sheegitaankooga ayuu sugnaaday wa hiya hamsatu lwasli waa lati waata tahbutu sugnaatay fi libtidaai bilowga ta bilowga dhacdo weeyaan wa tuxdafu waa la xadfaa fi wasli xaalada wasligaana waa la xadfaaba xaalada wax la xidhiirinayo walkalaamu hadal fiiha hamsada laga hadlaana fi faslin laba fasal buu ahaaday alfaslu اlawl fasalka koobaad ha alawal faslka koobaad fi dabdi mawaadiciha meelahay dhacdo kuu sheegaya meelahay dhacdo waa lagu sheega hamsatu wasliga horta fa naqulu waxaynu odhananaa qad istaqara waxa sugnaaday sheekhow ana alkalimata kalimadu imasmun horta waa ismi aw ficilun ama waa ficil aw xarfun ama waa xarf horta intaa may ka badan tahay mso intaas intaas ma jirta sooma ma daliil alistiqra watatabu sooma jacfar binu saabir baa mid keenin leeraa ismu ficilo sawtan imikuna hadalhadlaysaa lagu yiri ficil iyo ismi labadaba maan sheegi faama ismu ismigii miya falaa takunu ahaan mayso hamsatu hamsadiisu hamsata waslin ahaan mayso ilaa fi nawcayni laba nooc mooyaane ismiga markaad joogtid hamsatu wasli waxaa ka noqda laba noocu labadaasun ilaasho ismi haddiad joogtid hamsatu wasligiisu laba nooc bayba gashaaba labadaasun indhuwa kugu dul cadaadan axadumaa labada nooc midkood asmaa waa asmaao asmaadaasoo hayru masaadira aan masaadir ahayn asmaadii laba u kala qaad masaadir iyo hayru masaadir wixii aan masaadir ahayn waa toban tobankaas ka xifdigo isnunkow dhe sheekh istun laba dhe ibnun saddex dhe ibnumun afar dhe wabnatin shan dhe imri'in lix dhe imra'atun toddoba dhe itnayni sideed dhe itnatayni sagaal dhe aymunulaahi toban dhe mana tobanan tobankaa lafti un ka xifdi tobankaa lafti mmasterba tobankaa lafti xifdi tobankaa lafti hamsada gashaa waa meel kastay joogaan waa hamsatu wasli baa la dhahda hamsatu qadci maba noqotaba total soo warku ma caddo asmaan wey asmaadaasoo hayru masaadira wahiyo iyadoo casharatu toban wey tobankaasoo maxfuudatun la xifdiyayo waaba la xifdiyaya <laughs> ya meel hawa qiyaas qaadanin baa lagu leeyahy iyagun xifdiga ku dul dhimo wax kalean wa qiyaas qaadanaya ha odhanin ismun wey wastun wey wabnun wey wabnatun wey wabnumun wey wamraun wey wamraatun wey imrun waa shaksiga da imraatun waa gaban wathnaani waa laba oo tasnicood garanaysa ithnaan waa loo adeegsan jiray sooma wathnatani wey waa mulxaqaadi ayo muanaha wabnaani wey wabnatani wey wabnumaani wey wamra'aani wey wamra'atani waa tasniyadiida wa tasniyatiina intaan kusoo laalan qaala lahu tacala lasariya wuxuu yihi farajulu nin iyo wamra'atani shahaadadii waxay noqonaysaa nin iyo laba gabdhood eeg wamra'atani marad waslin imika hamsada ku jirta wamra'atan waa mahay wa hamsatulwasli wa hamsatulwasli imra'atun waa imra'atan la yidhi bikhilaaf iljamci sheekhu jamcaasaa khilaafsan adaba mufrad buu inoo sheegay soo ma jamcu wuu khilaafsan yahay fa ina hamazatihi jamca hamasaadkiisu hamasaatu qadcin weya jamac o dhan hamsadiisu waa maxay waa hamsatu qadci waxaanu ka sheekenin waa mufrida hadaba fiirso sheekho waa mufrid iyo iskaa kaa khaldamin marka qaala allahu tacala ilahay sareeye wuxu yihi in hiya ima hiya maaha ilaa asmaaun magacyo mooyaane asmaadaasoo samaytumuuha idinku aad ku magacowdeen asmaaun hamsada ku jirta waa maxay waa hamsatu qadci wey iyada mufrad bay kaa noqon weyde ismun laakin mufrad baa sooma tiisi kolkaa hamsatu wasli bay noqonaysa faqul waxaa tirahdaa tacaalow kaalaya nadcu aanu yeedhno waa dalabkiiy faqul waxaa tirahdaa tacaalow kaalaya in ataytom haddii aad timaada nadcu waxaan u yeedhana abnaana wa abnaakum abnaana ibnun hamsada ku jirta maxay hamsatu wasli abnaana ta ku jirtaan waa maxay hamsatu qadcida waa jamac waa jamac markaa jamac hamsada ku jirta waa maxay hamsatu qadci ta mufradkiisa ku jirtana maxayd hamsatu wasli hadda wa ku kala cadaata soo ma hamsatu wasli damba may ku dhibi ismigu hadduu mufrad iyo toban kaa laftin xifdiba bes wax kala uga qiyaas qaada annahu cuthani nooca labaad asmaau waa magacyo asmaadaasoo hiya iyaduba masadiru masadir waa asma laakin maxay la dhaartaa tii hore waa masder wey wahiya iyadu masaadir afcaal khumasiyati ficilka khumaasiga iyo ficilka sudasiga un bes ya ficilku hadduu khumasiya ama ficilku hadduu sudasiya labadaa ficilun ada weyan daska ilaali sheekow kuwa kale muxuu noqonaya hamsatuqaciba kaa noqonaya kuwa kale ficilku hadduu khumasi yahay ama uu sudasi yahay masderkooga hamsada gasha maa maxay hamsatu le amsatulwasli baa la dhahdaa inalaqa inilaq hamsida ku jirta wa maay istikraj istikraj hamsida ku jirta maay amsatulwasli baa la dhahdaa soo warkuma addo marka ismi kelimadu soo ismi kamid mid maahayn ismiga hamsada gasho maxaad orhan laba u kala qaad ismigan inuu master yahay iyo inuu hayru master yahay hadduu hayru master yahay toban ismi hamsada gasha oo la xifdiyayo un waa hamsatulwasli hadduu ismigii master u noqdona laba master ficilkood baa lasoo reeba ficilka khumaasiga iyo ficilka sudaasiga bes asmaada waxa kale ee soo hareemsadood waa hamsatulqadciyaa ku luguyn marka war kuma caddo wama alficilu ficilki miya fain kaana ficilku ims waa <laughs> labaatana saddex wama alficilu ficilku fain kaana hadduu yahay ficilku mudaarican mudaaric haduu yahay ficilku hadduu mudaaric yahay fa hamazaatuhu mudaarica hamazaadkiisu hamasaatu qadci weeyaan ficil mudaaric hamsatulwasli kuma soo agmartaba waa ceeb hadday tiraa ficilkan mudaaric hamsada ku jirta waa hamsatulwasli waa ceeb wey hore umaynaan arag soo marne fa hamzatu qadcin wey hamazatu qadcin wey naxw acuudu eega acuudu hamzada ku jirta waa hamsatu wasli hadda iska tiraada ka oran ya dee lagula yaabi maayo lagu odhan waxbara soo ma <laughs> waa sida acuudu billaahi wey iyo astakfirullaha ah, ya iyo wa axmedullaha ah, waxa ku jira hamsooyinkaasoo dhan waa maxay hamsatu qadci baa lagaa yidhi wain kaana hadduu yahay maaiyan maadi hadduu yahay fandur xaaladaas ka fiiriniyo mudari hamse hala garmar hamsatu wasli maadi hadduu yahay ka waran maadigi waa kan isna wa xayd xaydo fain kaana hadduu yahay sheekhu hulatiyin hulati hadduu yahay aw rubaaciyin ama rubaaci haddii uu yahay fa hamazatu hamazaatu qadcin wey rubaaci iyo hulati gaar u saaro hamsada ficilka maadi gasha rubaaciga ama hulatiga waa maxay waa hamsatu qadci hamsatu wasli afkaa ka soo saari fa hulatiyu naxw akhada hamsada ku jirta ka waran iyo akala waa hamsatu qadci sheekha hamsatu wasli maa haye warubaaciyu naxw akhrajiyo waa actaa wey wain kaana khumaasiyan hadduu khumaasiya u sudaasiyan sudaasiya haddii u yahay fahma zaatuhu hamasaadkiisu hamasaatu waslin weey ya ficilka maade horta mise wasan buu leeyahy waa hulaathi iyo rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi oo saddexa ma dee laba waa hamsadood waa hamsatu qadci hulaathi iyo rubaaci labana hamsadood waa hamsatul wasli sudaasi iyo khumaasi bes ka faraxala isagana inta gore ficil maadi hamsadiisa hamsatu wasl ay noqoto soo hadda mad bara waa idaa kaana sudaasiyan aw khumasiyan naxwi in dalaqii wastakraja amarba so ayaa yimid sooma wa ama amru amarki fain kaana haduu yahay sheekh min rubaci rubac haduu yahay fahamazatu hamazatu qadci wey ficilku hadduu amar yahay laakin uu kaa noqday muxuu aha rubaaci sheekhow hamsadiisu waa hamsatulqadci ka qawlika ya zaydu zaydow akrim camran camar maamuus waya fulanu hebelow ajib fulanan hebel u jawaab min kamil min ajaab daaci halkan kusoo marna mulxi kusoo mar min ajaab daaci ajaabe ka timid ajibtani ajaaba ayay ka timid waayay amarki makaas kaga baxay wixii kale soo dhaha masaadkiis ah, waa maay waxaad ka reebaysaa in rubaaciga waa hamsatu wasli buu kuga noqonaya xarafkiibaa daaqada ka soo booda miya xabad keliya ba gashaa isaga xarafka xuruufta hamsada kale oo dhana gasho mahay waa hamsatulqadci alta ku jirto keliya hamsatu wasliga muxii baan kusoo marnay maxay ahayd waalatu tacriifi alfa man yuri tacriifa kibdin mubhamin qaala lkabid wa qaala qowmu inaha laamu faqad id alif lwasli mataa yudra saqad soo saman xabada keliyaba hamsatu waslikaa inta kale soo hadhay wa maxay hamsatu qadci ba laga yidhi wa ama alxarfu xarafkii falam tadkul may gelin aleyhi isaga hamsatu wasli may gelin ilaa cala laam ilaam mooyaane naxwu qawlika algulaamu walfarasu wa can alkhaliili khaliil waxaa laga soo naqliyey khaliil maad garanaysaa man hu huwa khaliil ibnu axmed alfarahidi shaykhu man shaykhu siiba weyi haddana ardaygiiba intuu dadaalay sheekiisii ka kor noqday ya haddee dadaashaan imika <laughs> insha allah ya wa saan rajaynana de wa saan rajaynana wa sidaa ilayna ya maasha allah baynu noqonayna ya kadibna sheekhu dar ilaahay buu u baxo xajkuu tago ilaahay buu beriyey cilm inuu ilaahay ku arsaaqo la gaarya kadibna ilahay muxuu ku arsaaqay cilm lcaruud ah, cilm lcaruud waka ya marka wa haddee dadaashid de waad saro maraysaa wey in yaroo naqsiiboy saddex soddon jina u ku dhinta haddana haddana maal sheekhiisi jilbahaas ku badiy haddana wa can ilkhaliili anaha iyadoo hamsatu qadcin wey cumilad waa lala dhaqmo waa lala mucaamaloy fi derji xaalada derjiga mucaamalat wasli xaaladii derjiga waxaa loola dhaqma xaalada wasliga xidhiirka takfifin liajli takfifin fuday darteed likatrat isticmaal isticmaalkayga aad u fara badan kamaa xudifat sida loo xadfo alhamsatu hamsada min khayrin khayr sida looga xadfo iyo wa sharin shar ya akhyar bay ahayd iyo ashar bay ahayd waa laga xadfa sababta loga xadfa maad garanaysin ya fi xaalatayn labada xaaladoodba labada xaaladood ma garanaysa waa xaalat ibtida iyo xaalat lwasli litakfiifa labadanba looga hadfa likatrat isticmaal de khayr mar kasta ma ad aragta iyada akhira ma aragtid bade maad aragta weliga ya haddaad aragtidna way yar tahay soo ma maxaa looga xadfa hamsadii ilaa akhir bay ahayd takfiif wa katrat listimaal de katrat listimaal wesha wa baqiyat lxuruufi xuruufta inta kale soo hadhay hamazaatuha xuruuftaa soo hadhay hamazaadkeegu hamazaatu qadcin wey amta ku jirta xaabaankii dhawaan kasoo sheeginayna ka waran hamsatlqadci aw ka waran an ka waran waxaaso dhan kula habsaami hamsatwasliya alkaliyun ku dul dhimo aniya alfaslu thani alfaslu thani fasalka labaad fi hamzati xarakati wasli fi hamsi xarakati wasl fi xarakati hamsati lwasli hamsatu wasliga qaabkee loo xarakeeya waxaynu kusoo kala tuurnay intaas wa inoo fududo sarfigaynu ku kala tuurnay de soo ma marka la hadal qaada halkaasi dilaaca sarragga qaarkood ma laha <laughs> ya maasha allah waan waxaan isleeyahay insha allah kitaabkaasi halkiisa la saaray waanu ku celin doonaa insha alla haduu ilahay noo qadaro cilmi ma dhamaado ilan ama idinkaabay noo laqmayn doonaa alfaslu thani fasalka labaad ka inuu fi xarakati hamsati waslibu ahaaday iclam waxaad ogaataa bu yidhi sheekhu ana min hamsabatu wasliga waxaa kamid a maa hamso yuxaraku bilkasri kasre lagu xarakeeyo hamse waxaa jirta kasre la saaro fil agtari sida badan ya sida fasiixa afsaxa weyan sida asalkaa wey wa bidami dama ayaa la saaraa fi luqatin daciifatin luqa daciifaana maxaa lagu xarakeeya damaa lagu xarakeeya waa luqa daciifa wa huwa kaasi ismun ismi weyi ismin hamsada ku jirta maxaa la iska dhahda ismun waa sida asalka usmunna haddaad aragtid hala yaabin waa luqa daciifa une ya usmunna hala yaabin way jirtaa waa luqa daciifa laakin waqad ashartu waxaan ku ishaaray bu yidhi sheku ilaa dalika arrinka biqawli baan ku ishaaray bu yidhi aan idhi hamsatu smin bikasrin aw damin bu ku sugnaaday aan ku idhi wa minhaa hamasaadki waxaa ka mida maa hamso yuxaraku lagu xarakeeyo bilfatxi fatxa lagu xarakeeya khaasatan akhusu khaasatan xarake keliyun baa la saari karaaba wahiya iyadu hamsatu laami tacriifi ilma daratay weli ul ma daratay maxaad aragtaa al hamsadiis waa hamsatulfatxa saaran iska ilaali wa minhaa waxaa kamida ma hamso yuxaraku bilfatxi fatxa lagu xarakeeyo fi afsaxi sida afsaxa wa bilkasri kasre lagu xarakeeyo fi luqatin daciifatin wa huwa kaasi aymun wey aymun almustacmalu loogu isticmaalo fi lqasami dhaarta fi qowlim ay yidhahdeen aymun ilaahi dhaar alle la afcalanna kada sidaa sameeye wa huwa isagu ismu waa ismi kolkaa sida afsaxa waa maxay fatxa lagu xarakeeyo aymun baa la dhahdaa imanna waa la dhahdaayo wuxuu noqonaya marka iman yadaas loo munaasaba ay reebaysaay waxay noqonaysaa waa daciif wey daciif iska noqonaysa wahuwa isagu ismu waa ismi ismigaasoo mufradu mufrada mushtaqun waxaana laga soo jexday min alyumni barako wahuwa barakatu waa barakade laa jamcu yamiinin dhaar lama jamcin khilaafan lilfara faraynu ku khilaafayna buri sheekhu waqad ashartu waxaan ku ishaaray ilaa hada kan alqismiga qaybka iyo waladii ka qablow ka horreeyey biqawlii baan ku ishaaray bifatxiha aan idhi aw bikasri hamzati aymunin aan idhi baan halkaa ku ishaarin buy wa minhaa waxaa kamid ah hamazaadkii maa hamza yuxaraku lagu xarakeynayo bidami dama faqad oo keliya wa huwa kaasi amru hulaahiyi ficilka hulaiga ah, amarkiisa maxaa la harkaya dama dhade mata idan dama marka uu godmo haliu ficilka amarka ah, halikiisu markuu godmo daman dama markuu godmo damadaas mutaasilan asla dama asla hadday qabla haliki asaaranta maxaa la harkayn jiray dama la harkayn jiray uktul dil uktub qor udkul gal idkhalha odhan de marka igtabnaha odhan afka kumarorsanaysa uktul uktub udkul bata odhanaysa wadakhala waxa soo galay bui sheekhu taxta qawlina waxa soo galay mutaasilana aynu nidhi naxwi qawlika odhaaraadiyo wixii lamida lilmar'ati gabadha ad ku tirahdid uqzi duul ya hindu hinday hinday duul uqzi sababta maad garanaysaa kasradan waa maxay caarida kasradan waa kasra caarida weyn kasra caarida wey sababta u timida maad garanaysaa limunaasabati lya ayo ila gabadh baad la hadlaysaa maynaha inte kolkaa asalkii horaa la eegaya de kolkaa maxaa iqzi odhan mushamadamigu odhan jiray isagu de laami waa kiina odhan jiray sooma ya laakin waa maxay uzi w uzi ohanaysa way lianna aslahu asalkiisu wuxuu ahaa uzuwi buu ahaa bidami zaayi lagu idhaahdo iyo wa kasril waawi fa uskinat ilwaawi wawdi baa la reebay lilistithqaali culays uma xudifat haddana waaba layska xadfay uma kusirat izaayu zadi baa la kasriyey litanaasubilyaa ayada si ay ugu munaasabowdade ya maxaa munaasab noqda de kasro kasro eeg uzuwi bay ahayd haye zadaa la goday uzu wowgiina waa lahoos dhigay haye fastukilat lkasratu cala lwaawi uzu wi haye faxudifa wowdii daaqaday ka baxday kadibna maxay noqotay uzu ma dhawa kartid wowgii meesha u ka baxay waa la gooyey ya reeban baa meesha taalla iyo za damaysan limunaasabati lyaa ayaa kasre loogu bedelay damadii asalka ahayd kolka kasradan waa cahayda weyde de halkaasaan ku qaadanaso saa ma ahaan jiri wqad ashartu waxaan ku ishaaray bu yii shekhu ilaa hada kan bitamhiili tusaalaynta bikzi aan ku tusaaleeyey wamataltu waxaa kalon ku tusaaleyey qablahaa horteed bikzu baan ku tusaaleyey ya ukzu mana muna horteed ku tusaalen haddana ikzi bu ka daba keenay moogta ikzi bu haddana ka daba keenay liunabiha waa si aan u baraarujiye bu yihi sheekhu calaa ana alasla asalku inuu ahaa ukzuwi inuu ahaa bidami dama xaalad ku sugan yahay bidaliili wujuudihi bidaliili wujuudihi damaha helitaankiisa daliilkeega ayaana u daliila idaa lam tuujad marka aan la helin ya lmukhaaabati yada mukhaaabada a ah, marka aan la helin dee damadi way joogtaaba eega ususow nin lama hadlayo dee damadi mayna iska joogin laakin ya markay meesha timid limunaasabati yabaa damadii meesha looga saaray marka asalkii hore dama aha de kasradan waa kasra caarida soo ma intaasuu ku dhafaansiinaya waraja anhu naxu qawlika waraja waxa bahay canhu madkuurka naxu qawlika odhahdaadi wuxuu idhi mada imshu a tirahdi fainahu imshu yabda bilkasri kasra lagu bilaabaya liana aslu wuxua imshiyuu bu ahaa bikasri siini shiinta kasreega xaalada uu ku sugan yahay iyo wadamilyayada dameheega imshiyu fa sukinat ilyayadi baa la reebay lilistisqaali culays imshiyu imshu waaye yadi baaba laska reebaba lilistisqaal culaysi imshiyu haye uma xudifat waaba la xadfayba liltiqaai saakiniini baa loo xadfay yadii way reebantay ilayne yadii way reebantay dama kolka hore saarnayn soo maa yadii baa ayaa reebantay wawdina way reebantahay iltiqaau saakinayn baa kulmay waaba la iska xadfay uma dumat shiinu shiintii baaba la godayba imshu bay noqotay litujaanisa si ay ugu jinsiyowda de alwaaw wowda wowda maxaa mujaanis wa dee damo marka damadan mayna hadda caaridayn waa caarido marka asalkii hore muxuu ah kasro dee in shuudhe kasradii hore eeg halka ta horena aad ka eegeysay damadii hore asalka ahayd eed uksi ulahayde intaas kufaansinaya mog iyo wali taslama si ay uga nabad gasho wowdu min alqalbi gadin ya ya loo badiyade walihada saa darteed maaltu waxaan kutusaaliyey b imshu baan kutusaaliyey fi asli asalka lima liajli ma shay darteed baan ugu tusaaliyey yugsaru loo kasrinayo maca tamhiili tusaalayn maceed biidrib idrib aan ku tusaaleyey idrib iyo imshi baan isdaba dhigay buri sheekhu idrib anoo ku tusaaleyen haddana imshi kuu daba dhigay buri litambiihi baraajun darteed baan kugu ayaan kugu tusaaleeyey calaa anahumaa labadoodan idrib iyo imshi min baabin waxin waa isla baab keliya wainamaa mataltu waxaan ku tusaalayay bay sheekhu bidahab waxaan ku tusaalayay dafcan riixid aan riixayo litawahumi man mid ismootiiskii yatawahamu moodaya anahum ayagu idaa damuu markay damiyeen fii mili uktub uktubiyo wixii lamida markay damiyeen oo wakasaruu ay kasriyeen fii mili idrib idrib wixii lamida ay kasriyeen fayanbaqii waxaa haboon an yaftaxuu inay fadxiyaan fii mili dahab idhab wixii lamida halkan kuu sheegay qablal aakhirkii maadaama dame saarnaa ahmisadiina aad damisay qablalakirkii maadaamay kasra asliya saarnayd hamsadin aad kasra saartay qablalakirkii maadaamay fatxa saarantay aslihunbaba noqotaa he maxaad hamsadii fatxa u saari weyday soo bushi ma idhabsaa darteed baan kugu tusaalay oo waxaan riixayaa tawahumka caynkaa inaan daaqada ka saaro wa kasaruu fii mitri drib fa ynbaii an yaftaxuu fii mitli dhab liyakunuu si ay u ahaadaan qad raacaw kuwa ilaaliyey bixarakati hamsati hamsada xarakadeeda kuwa ilaaliyey mujaanasata xarakati thalii xarafka saddexaad xarakadiisa si ay ugu jinsiyowdo oo fatxadaade inamaa lam yafcalu sidaa carabi waxayna u samayn inamaa lam yafcalu carabi ama nuxaad ama saraaf waxayna u samayn dalika madkuurkan lianlaa yaltabisa inaanu ku dhehgelmin bilmudaaric mudaarica inaanu ku dhehgelmin mudaarica almabdu'i lagu bilaabay bilhamzati hamzada lagu bilaabay fii xaali waqfi xaalada lagu joogtado mudaarica alhabga kolka la waqfiyo iyo amarkii ayaa isku dhehgelmaya si una tawahumka caynkaasi aan u iman o yna isku dhehgelmin darteed baan uga saari bui wa minhaa hamazaadkii waxaa kamida maa hamso yugsaru la kasriniyo laa ayri wax kaleba ayna ku banaanin kasrun baa ku banaan yada wax kale kuma banaan wahuwa baaqi waa inta kale soo hadhay de intaa wixii ka soo hadhay kolkaan saa kugu tafsiiliye bu ku yidhi inta kale waa kasra un dama markaad iska saartay asliya aad iska saartay waxa weeyaan fatxadiina meel aad ku ogaatay dee kasradiina aad ogaatay de wixii kale o dhan kasru noqonaya wa dalika kasrahaasi aslulbaab isagaaba baabka asalku u ade ya ila waxaan laga cararaya horta waa maxay soo iltiqaa saakiniin ma iltiqaa saakiniinna maxaa asal wa dee kasra asal wa khatimatulbaab khatimatlkitaab kitaabka gebagabadiisii wey haadakani bu yihi sheekhu aakhiru maa shay kii ugu dambeeyey weeye aradna aan doonno imlaahu yeedhintiisa calaa haadihi tani aan ku dul yeedhino tan almuqadimati ee muqadimada waa matniga waxaasoo aan soo wado dhan bu yihi sheekhu waa in yaroo naqano sharaxyado muqadimadii matnigaa aan ku dul yeedhinayn wahaadakani bu yihi sheekhu aakhiru ma ki aakhiru ma shay ka ugu dambeeyey weeye aradna aan doonno imlaahu yeedhintiisa calaa haadihi tan dusheeda inaan ku yeedhno tan almuqadimati ee matniga waqad jaa waa yimiday sharaxaasi bixamdilaahi mahad ilahay xaalada uu ku dheehan yahay ayuu yimiday muhadab alfaadi xaalad u yahay bu yidhi muhadab almabani dhismayaashiisa mid la saafiyeeyey xaalad u yahay bu yimid muhadab bimacnaa munfatix almabani waa jamcu mabna kaasaa la dhada isticaariyax baa ku jire mushayad almacaani macaanidiisa mid la adkeeyey ama mid la kor yeelay xaalad u yahay bu yimid macaani badan ba kitabkan ku jirta kitab la yaryaraysto ma intaad soo jeeda od arkaysa adba soo ma kitaab la yaryaraysto ma mushayad almacaani macaanidiisa mid la kor yeelay xaalad u yahay ayuu yimiday bu i shekhu mushayad bimacna murtafic amaani maani waa jamcu macna wa huwa ma yucna wayuqsad min alalfaad muxkam alaxkaami axkaamtiisa mid la sugay xaalad u yahay buu yimiday axkaamta ku jirtana sheekh waa la tafaqitiray bu yiri sheekhu waxba loolama harin muxkam alaxkaam ay mutqan alaxkaam axkaamta ku dhex jirtana waa la sugay bu yiri waa jamcu xukmi bimacna maxkuumin caleyh mustawfa anwaac wlaqsaam aqsaamta iyo anwaacdiisana mid la dhamaystiray xaalad uu yahay buu yimid mustawfa alanwaaci wlaqsaami aqsaamtiisa iyo anwaacdiisa mid la dhamaystiray xaalad uu yahay ayaa uu yimiday bu yidhi sheekhu istawfaa fulanu xaqahu waida akhadahu waafiyan kaamila isagoo dhamaystiran markuu qaato taqaru waxaa ku indha qabowsanaysa bu yidhi sheekhu bihi sharaxan cayn lwaduuda kalgalkacaylka badan ishiis way ku qabowsanaysaa bui ninka kalgacalka badan mar alle markuu saa akriyo ishiis way ku qabowsanaysaay wuu ii ducaynaya bui sheekhu raximah llah taqaru waa mudaaricu qara ah. taqaru ama taqiru min baabi tarabana wuu leeyahy ah, qara yaqaru ma noqonaya qara yaqaru taqaru waa sida waayahay fa huwa kinaayatu can isuruur wuxuu kaa kinaayoonaya faraxti lianna damcata suruur ka faraxsan lilmadiisu baaridatun waa qabow wa damcat lxusni xaara murugta lilmada kaa timaadaana waa kulaylda way kugubaysaaba moogta isku mid marka marka wuxuu yihi sheekhu taqaru way ku indha qabowsanaysaa bihi kitaabkan ama sharaxan cayn lwaduud ka kalgacaylka badan ishiisu way ku qabowsanaysaa wa tagmad wa tak wa takmadu watakmadu way isbedelaysaao way madoobaanaysaa bihi sharaxan nafsuljaahili ka jaahilkaa ah naftiisa alxasuud ee xaasidka badan xaasidka badan ee xaasidka ee jaahilkiina mar alla markuu arko naftiisa way isbedelaysaa bu yidhi mar alla markuu arko ibnu hishaam ba maanta faa'ido keenay kitaabkii uu dhameeye ku kaluu bilaabay waabuu qaraamayaa bu yidhi ya uu calan calo sheekhu wuxuu yidhi in yaxsuduunii fainii hayru laaimihim qablii min annaasi ahlu lfadli qad xusiduu fadaama lii walahum ma bi wama bihim wama taakharuna gaydan bima yajidu ana aladii yajidunii fi suduurihim la artaqii sadaran minha walaa aaridu in yaxsuduunii fa inii gayru laa'imihim qablii min annaasi ahlulfadli qad xuusidu فدام لي walahuma bi وما bihim wama taakharuna gaydan بما yajidu ana aladii yajidunii fii suduurihim la artaqii sadaran minha walaa aaridu in yaxsiduunii hadday ixaasidaan bu yidhi sheekhu hadday ixaasidaan fa inii anigi buu yidhi hayru laa'imihim mid canaananaya maihi hadday ixaasidaan oo yidhaahdaan maantana ibnu hishaan faa'idu keenay maantana intuu kii dhameeyuu ku kala bilaabay oy taalla taagan yihiin fa inii hayru laa'imihim anuu ma canaananayo bu ahlulfadli dadkii fadliga u ehelka ahaa qad xusiduu waa la xaasiday qablii aniga hortay min annaasi dadka xaalad ay kamid dadka ahlulfadliga nin fadliun baa la xaasidaaba aslanba qofka xilmi horta la xaasida y ma mid aan waxba bahayn ba iska xaasidaaba ya dadkii ahlulfadligaa bu yidhi aniga ba iga horreeyey me imaamu shaafici tmanaa rijaalu an amuta fainamuud fatilka sabiilu lastu fi biawxada rag baaba dooni bu inaan dhinto haddaan dhintana bu yidhi waa waddo laiga horreeyey ya markaa ibnu hishaam wuxuu leeyahay dadkii ehlulfadliga ahay aniga iga horreeyeyba horay baa loo xaasiday bu yidhi halkaana waxaad ka garanaysaa cidda la xaasidaya waa nin fadli iyo dheeraadla un de waaya in yaxsiduni bu haddii ay xaasidaan fa inii anigu hayru laaimihim mid canaananayo dagaalaya ma ihi ahlulfadli dadkii fadliga uheelka ahaa qad xusiduu waa la xaasiday qablii aniga hortay la xaasiday min annaasi dadka xaalad ay kamid yihiin fadama fadama fadama ilaahayow daa'imaa bui fadama ilaahayow daa'imaa waa ducaaye soo maaraysid fadama ilaahayow daa'imaa li aniga ilaahayow ii daa'imaa maladii kii ilaahayow ii daa'imaa bi ay istaqara bi aniga igu sugnaaday oo min alfadli fadliga fadliga aan haysto alla ilaahu ii daa'im iyo wanaagga walahum walahum ilaahw iyagana u daa'ima xusaada walahum ilaahu xusaadana u daa'ima maa ay maladii ka bihim iyaga ku sugan oo min alxasadi xasada weligood iyaguna hay miisaan dhacaasun xasadkaa ka wadaan buuri anna fadligaa ilaahay ha ii daa'imiye buuri iyagana xasadkaasuna hala aqdaan buuri wamaata wamaata ha dhinta buuri agarunhaa badanka iyagu kaydan cadho bimaa ay bisababi ma kii sababtiina ula cadhoonayo yejidu ay yejidu wuu helayo ee laabtiisa ka dhex guuhay wamaata ha dhinta buu yidhi agaruhum saasaa riwaayada qaarkood ku qoran wamaata ha dhinta bu yihi akaruhum badankoogu saasaana yar fiicanba wamaata ha dhinta bu yihi akaruhum badankoogu haydan cadho haydan ay fi haydan cadhoha ku dhinto ama tamiis wey bima bisababi ma kii sababtii yejid uu helayo huwa yejid uu helayo huwa aarku hu maaga u helayo faacilki waa aarku unoqonaya caaidkiina wuxuu noqonaya go-anyo maaga unoqonaya ana anigi bu yihi ibnu hishaam haddii aan ahay ana anigi bu yihi alladii ka ayaan ahay yjiduni ay ugu ogaanayaan fi suduurihim laabahooga halkaa laabtaan ufadhiyaa bui meel kale iska daayo halkaa laabtaan ufadhiyaa bui laa artai kor uma korayo bui laa artai kor u kori maayo bui sadaran ay saadiran mid soo noqonaya minhaa suduurta iyo laabaha ka soo noqonaya kor uma soo korayo bui aggan cn ugama soo baxayo walaa aridu hoosna uma aroorayo bu hoosna uma dhadhaay bartaas maan ufadhiyaa bui marka halkaas sheekh wuxuu kaga waramay xasadka iyo hawlihiisa iyo iyo dhibaatada uu leeyahay dee kutub badanna waa laga qoro dee kutubta ahlucilmiga dhexdooda ayaa xasadku qaabku yahay iyo dhibta uu leeyahay waxa weeyaan halkaasa culimadu kaga warrama marka waxa weya ma fiicna marka calaana alkaas shekh kugu dhameeyey wuxuu yidhi wa ilallaahi ilaahay oo keliya allaha alcadiimi ee weyn ayaan arqabu doonayaa an yajcala inuu ka yeelo dalika kitaabkan masruufan mid loo leexiyo liwajihi lkariimi wejigiisa deeqsiga ee wanaagsan wa cala nafci ay wa mawquufan inuu ahaado mid lagu joojiyey cala nafci ku dheefid bihi kitaabkan lagu dheefo wa naga ilaa maanta akhriyana ku dheefina de wa an yakfiyana inuu ilaahay nagaga fillaado shara alxusaad ya ma aayirbad moose lagu xaasideen intaaso dhan lagu laaqaya wey markaa sabir baa lagu leeyahy wa an yakfiyana iyo ilahay inuu nagaga filnaado shara alxusaadi kuwa xusaada sharkooga inuu ilahay naga kaafiyo walaa yufdixana walaa yufadixana oo ilaahay aan una fadeexdayn yowma alashaad maalinta markhaatiyaalka ilahay aanunan fadeexadayn bimanihi ilaahay galladiisa wa karamihi iyo deeqdiisa inahu ilaahay alkariimu waa allaha deeqsigaa altawaabu ee toobad aqbalka badan waalra'uuf ee tubidda badan alraxiimu ee naxariista badan alwahaab ee wahaabka allahaasi ayaan taaso dhanba ka rajaynaya buu yidhi halkaasuu sheekhu raximahullah tacala u dhameeyey allah subxaanahu wa sheekhii iyo mualifkii ibnu hishaam alansaari ilahay waxa weeyaan ha u naxariisto ilahay ha u naxariisto inagana allah subxaanahu wa tacaala ku intifaaca ilaahay haynaga yeelo mashaayikhdi iyo culimadii cilmigiina soo gaadhsiiyena allah subxaanahu watacaala iyagana ciddii dhimatan ilaah ha u naxariiso cidda noolna allah subxaanahu watacaala cimriga ha u barakeeyo tama alkitaabu bicawni illahi tacaala wa xusni tawfiiqihi leylat alaxad caawa axad ayuu noo dhammaaday labiyo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol labiyo afartankii kuna beegan afarta bisha afraad labada kun labada kun iyo koob iyo labaatanka sooma waay jacalaha allaahu hadihi leyla leylat almasara ilaahay habeenkan ha inooga dhigo habeen farxadeed oo kulley waan faraxsanay sababta oo ah dee juhdi baan kusoo jirnay intaasoo dhan ya juhdigiiyo gebagabadiisi markaad gaadhidna waad farxaysaa wey wa akhiiran ajastu lixadaraatikum ijaasata riwaayatin wa diraayatin wa sharxin wa tadriisin ijaasatan khaasatan min mucayanin lmucayani fi mucayani likuli man xadara alkitaaba wa samica minii walow kana ladayhi fawtun aw ikhtilaafu fi nuskha alatii qara'tu minha taasina waa bishaaro insha allah wixii intaa ka dambey od akhrii kartaa wa akhiira hada wauusiikum anlaa tansawnii wawaalidii wamashaayikii min saalixi ducaa'ikum waan tuxsinuu xamla alcilmi waadaa'ihi waan tattaquu allaha fiihi walaa tamnacuu axada ragiba ilaykum bialab اlcilmi hada wbilahi towfiiq subxaanaka la bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk